الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد قال الامام مالك رحمه الله ما لا يجوز من غلق الرهن هذا الباب فيما لا يجوز من غلق الرهن وسياتي معنى غلق الرهن في كلام المؤلف رحمه الله والرهن مصلحه من مصالح الناس إذا صار لأحد على أحد دين ولم يرضى الدائن بذمة المدين فإن له شرعا أن يطالب بالرهن والرهن معناها التوفق من هذا الدين الذي على المدين والمدين ليست ذمته مرضية فيطالب صاحب الدين بأن يعطي الراهن بأن almadiinu shayئa yatawafaqu bihi daynuhu wayahbutu bihi daynuhu wqad dakara allahu subxaanah watacaala arahna fi kitaabihi xayثu qaal wain kuntum calى safari walam tajiduu kaatiba farihaanu maqbuuba qaala bacdu ahli اlcilmi dakara allahu arahna fi macrad asafar fahal yajuuzu an yu'khada arrahnu fi اlxadar qaaluu dikru sabab almufwiji ila arahni laa yaqtadii an laa yakuuna arahnu mashruucan fi lxadar faina alxaajata takuru alxaajatu ila arahni takfuru fi safar faida jaءa dikru safari min ajli hada alamri falaa yaqtadii dalika an laa yakuna rahnun fi lxadari wa iqaamati اnnaas wdaliilu calaa dalika ana anabiya sala allahu alayh wasalama maarasa alrahna fi lxadar wahuwa fi lxadar xaysu ibtaaca wahuwa bilmadiinati gayru musaafirin min yahuudiyin shaciirin min yahuudiyin shaciiran ilaa ajal warahanahu dircahu wa tuwufiya nabiyu sala allahu alayhi wasalama wa dircuhu marhuunun cinda hada alyahuudi qaala malikun can ibni shihaab can saciid ibni musayib ana rasuula allahi sala allahu alay wasalama qaal laa yaglaqu rahnu laa yaglaqu rahnu wa galaqu rahni macnaahu ana arahna laa yumkin an yataxajara calaa saaxibihi wa huwa alraahin aladi dafaca arahna معنى هذا الغلق وسيأتي أيضا تفصيل آخر له قال مالك قال يحيى قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء أن يرهن الرجل وهو الراهن الرهن عند الرجل wahuwa wa huwa almurtahin faidan alraahinu yadfacu arahna lilmurtahin bishayi wa huwa sababu rahni wa huwa dayn an yarhana arajulu rajula an yarhana arajulu alrahna cinda arajuli bishayi wa fi rahni fadlu cama ruhina bihi arrahn qiimatuhu asyadu min addayn aladi ruhina bisababihi faidaa rahana maalan kiisan min qamxin yusaawi miatayn maalan wa daynu almurtahini mia faina arrahna qiimatuhu asyadu min addayn aladii wudica arrahnu min ajliha aw min ajlihi qaala wa fi rahni fadlun cama ruhina bihi fayaquulu raahinu lilmurtahin in ji'tuka bxaqika ilaa ajalin yusamiihi lahu wailaa farahnu laka bima fiih yaquulu lahu khud hada rahna wa daynuhu mia wa rahnuhu bimiatayn fayaquul khud hada arahna alatii tusaawi miatayn fain ji'tuka bxaqika wahuwa almi'a ilaa ajalin yusamiihi lahu yusami hada alajala lilmurtahin fada in ataytuka bxaqika fi lmawcidi اlmuxadad fada wailaa farahnu laka bima fiihi anta sataakhud الrahna kulahu wtaakhud ziyaadaة الrahni ayضa calىa xaqi hada ashard qaala fahada laa yasluxu walaa yaxil hada alamru laa yaslux walaa yaxil wa hada aladii nuhiya canhu wa huwa laa yaqlaqu arrahn hada laa yaqlaqu arrahnu khabarun bimacna nahyi yani laa yumkin an yuqlaqa arrahnu qaala wahada aladii nuhiya canhu wain jaءa صaaxibuhu biladii rahana bihi bacda alajali fahuwa lah hada shardu laa qiimata lahu walaa yancaqid walaa ahara lahu in jaءa araahinu bilmi'a wa hiya xaqu almurtahini wa acطaahu faina rahnahu yanfaku min almurtahini walaa yanqaliqu cindah qaala wain jaءa saaxibuhu biladii rahana bihi bacda alajal fahuwa lahu wa uraa hada sharda munfasika hada sharda aladii ishtaradahu alraahinu munfasik mawduucu sharcan laa macnaa lahu qaala abu cumar laa yaglaqu rahnu macnaahu laa yadhabu wayatlafu baطilan laa yatlafu cala araahini bal yabqa rahnuhu wayastalimuhu qaal qaala abu cubayd alqasim ibnu salaam laa yajuuzu fi kalaami alcarabi an yuqaala lirahni ida baaca qad galiqa wainamaa yuqaalu qad galiqa ida istaxaqahu lmurtahinu fadahaba bihi waakhadahu qaala wahada kana min ficli ahli ljaahiliya ahlu ljaahiliya kaanuu yatacaamaluuna bihada tacaamul idaa maa jaa alraahinu bilxaqi sayadiicu alrahnu calayhi wain kaana aklaa min addayn qaal wahada kana min ficli ahli ljaahiliyati faabtalahu nabiyu sala allahu alayhi wasalam biqowlihi laa yaglaqu rahnu qaala alqadaau fi rahni athamari walxayawaan idaa wudica ashajaru rahnan aw alxayawaanu rahnan hal yadkulu hamaru ashajari fi rahni aw janiinu alxayawaani fi rahni qaala yaxyaa samictu maalikan yaquul fii man rahana xaa'iطan lahu waalxaa'iطu huwa albustaan fii man rahana xaa'iطan lahu ilaa ajalin musama wadaca bustaanahu cinda shaksin rahnan yaquulu fayakuunu hamaru dalika alxaa'iti qabla dalika alajal fayakuunu yani yuujadu hamarun aw hamaru dalika alxaa'iti qabla dalika alajal qabla an yaxila alajal antajat wa ahmarat alashjaa hada hamar yadkulu tilqaa'iyan fi alrahni qaala ina hamara laysa birahnin maca alasli ina hamara laysa birahnin maca alasli bal ihamaru liraahin warahnu fi lashjaari faqad ila an yakuna ishtarada dalika almurtahinu fi rahnihi lakin in kana hunaka shard musabaq min almurtahini biana hadihi alashjaar hiya arahn wma zaada cala alashjaar aydan hiya rahn xiinaidin kulu maa afmarat alashjaaru dakala tilqaa'iyan fi rahn ila an yakuuna ishtarada dalika almurtahinu fii rahnihi waina arajula ida irtahana jaariyatan wahiya xaamil aw xamalat bacda irtihaanihi iyaahaa ana waladaha macaha lakin hada yukaalif alxamla min alxayawaan aw min alinsaan qaala ina arajula ida irtahana jaariyatan wa hiya xaamil rajul akhada jaariyatan rahnan wa hiya xaamil aw xamalat bacda irtihaanih hadihi aljaariya kaana yatacuha sayiduha wa hiya rahnun cindaha almurtahin faxamalat bacda arahni ana waladaha macaha alwalad yadkulu tilqaa'iyan fi rahni ida kaanat xaamilan fawadacahaa rahnan faina aljaniina sayandamu ila arahn kadalika idaa rahanahaa wa hiya xaa'il uma xamalat bacda arahni faalxamlu ljadiidu aydan yadkulu fi rahn qaala ina waladaha macaha qaal ayb ma alfarqu bayna almasalatain ahimaar laa yadkulu fi rahni lasjaar waaljaniin yadkulu fii rahni aljaariya ma alfarqu bayna almas'alatayn qaala wafuriqa bayna athamari wa bayna waladi aljaariyati ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala man baaca nahlan qad ubbirat fathamaruha lilbaa'ici ima an yashtaridahu almuqtaar fahada xadiis yadullu calaa ana alashjaara wathamara gayr laa yadkulu athamaru fii baa'i alashjaar faidan athamaru fi lgaalib aw fi lasli laa yadkulu fi lasjaari oo inamaa huwa shayun munfasil qaala walamru aladi la اkhtilaafa fiihi cindana baynama fi ljaariyati idaa biicat iljaariyatu hal yadkulu lxamlu ydkul qaala walamru aladi la اkhtilaafa fiihi cindana ana man baaca waliidatan aw shayئa min alxayawaani wa fii baطniha janiin ana dalika aljaniina lilmushtari yadkulu fi lbayc ishtaradahu lmushtari aw lam yashtarithu ishtaradahu lmushtari aw lam yashtarithu yadkulu alxamlu aljaniin fi lbayt falaysat الnaklu mila alxayawaan walaysa athamaru mila aljaniini fi baطni umihi qaala malik wmima yubayinu dalika ayضa ana min amri الnaas an yarhana rajulu hamara الnaxli hada farq aakhar an yarhana arajulu hamara annahli walaa yarhana annahla axyaanan yanfasilaan fayaquul anaa wadactu hamara lihadihi alashjaar cindaka rahn walashjaaru laysat fi rahni yaquul walaysa yarhanu axadu min annaasi janiina fi baطni ummihi min alraqiiqi wala min addawaab baynamaa laa yumkinu hada fi ljaniin falaa yumkin an yaquula shaksu wadactu hada ljaniina في بطن أمه رهنا عندك والحامل لا تدخل في الرهن هذا لا يمكن alqadaءu fi rahni min alxayawaan qaala yaxya hadihi masأla fiiha shayءu min alinqilaaq tanabahuu laha qaala yaxyaa samictu malikan yaquul alamru aladi la اkhtilaafa fiihi cindana fi rahni anahu ma kana min amrin yucrafu halaakuhu min ardin aw daarin aw xayawaan idaa talifat irahnu idaa talifa arahnu cinda almurtahin hal halakat min damaani arraahini aw min damaani almurtahin hada hada mima ikhtalafa fiihi ahlucilma kasiira wa khulaasatu madhabi malik ana alrahna yufaraq bayna ma yumkin an yaطalica annaasu calى halaakihi bilhalaak alcaam wa bayna ma laa yumkin an yaطalica calayhi الnaas ila almurtahin faqaal alamru aladi la اkhtilaafa fiih cindana fi الrahn anahu ma kana min amrin yucrafu halaaku ida curifa halaaku alrahni bian halakat biamrin caamin yanduru nnaasu ilayhi kaan halakat bilxariiqi alcaami aw bilmmusiibaha alcaama qaala min ardin aw daarin aw xayawaan sawaءn kana hada rahnu ardan aw daaran aw xayawaanan fahalaka fii yadi lmurtahin halakaa fii yadi lmurtahin wa culima halaakuhu calima annaasu cilman caaman halaka hada arrahnu fahuwa min arraahin haadaa yuxsabu min araahin halakat min araahin xasira arraahinu fiihi wa ana dalika laa yanqusu min xaqi lmurtahini shay-an xaqu lmurtahin dayn lmurtahin laa yanqus hada alhalaak laa yuahiru fii daynihi laa yadiicu shayun min daynihi wa ana dalika laa yanqusu min xaqi lmurtahini shay-an ayb wma kana min rahnin yahliku fii yadi lmurtahini falaa yuclamu halaakuhu ila biqowlih halaka fii amrin khaas halaka fii yadi lmurtahin lakin hada alhalaak fii amrin khaas laa yaclamu annaas inama yaclamuhu almurtahinu faqad kaan qaal suriqat man yaclamu sariq huwa aladii yacrif huwa waxdahu yaclam wma kana min rahlin yahliku fii yadi lmurtahini falaa yuclamu halaakuhu ila biqowlihi fahuwa min almurtahin halaka min almurtahin faidan ida kaana biamrin caam halaka min araahin wa ida kaana biamrin khaas min almurtahin daaca xaquhu wa huwa liqiimatihi daamin hada almurtahin ida iddaca hada asabab alkhafiya aladii laa yaclamuhu nnaas فإنه يضمن قيمة الرهن الهالكة يقال له صفه يقال له صفه يقال له الرهن الذي هلك عندك والذي تدعي أنه هلك في سبب خاص صف هذا الرهن فإذا وصفه احلف على صفته قال له احلف على أن الرهن الذي هلك عندك calaa haadihi sifa alatii dakartahaa axlif ixlif faidaa wasafahu uxlifa calaa sifatihi wa tasmiyati maalihi fiihi kadalika aydan yuxallafu calaa tasmiyati maalihi wa huwa daynuhu fi rahni yani fi muqaabali rahn aw fi muqaabili rahn wa tasmiyati maalihi maaluhu esh huwa daynuhu wa tasmiyati maalihi fi rahni yacni fii muqaabili rahni kam daynuka dayni alf ayib idan yuqaalu lahu daynuka kam ka alf maala uma yuqawimuhu ahlu lbasari bidalika yacni ahlu albasar wa macrifatu alascaar yuqawimuuna hada alrahna aladii halaka waladii wusif yuqaalu lahum ma qiimatu hada alrahn aladii halaka waladii samictum wasfah faxyaanan yakunu qiimatu rahni aclaa min addayn wa axyaanan yakunu ansal min addayn alaysa kadalik yquل ثuma yuqawimhu ahlu اlbصr bdalika yani ahlu اlcilmi fi hadihi اlumuur fain kana fiihi fi الrahni fadl cama sama fiihi اlmurtahinu akhadahu الraahin in kana fi الrahni fadl yani ziyaadaة cama sama fiihi yani fi الrahni yani fi muqaabil الrahni wa huwa dayn almurtahinu akhadahu raahin almurtahinu iddacaa ana maalahu alf falamaa quwima rahnu lhaalik quwima bialfin wahamsimia xaqu almurtahini kam hadihi alhamsamia man yaquud qaala fain kaana fi rahni yani fain kaana fiihi fi rahni fadlun cama samaa fiihi almurtahinu akhadahu araahin hadihi albaqiya akhadahu man araahin tayib alcaks wain kaana aqala mima samaa almurtahin aqal huwa samaa daynahu bikam alf ayib wa qiimat rahni aqalu min addayn aladii samaahu quwimat bihamsi mia maala ayuhumaa aqal ayuhumaa aqal qiimat rahni wain kaana aqala mima samaa uxlifa araahinu calaa maa sama almurtahin uxlifa araahin ذكر المرتهن أن دينه ألف ولما قومت الرهن طلعت خمسمائة هذه الخمسمائة زائدة من أين تدفع؟ قال وإن كان أقل مما سمى مما سمى يعني مما سمى المرتهن أحلف الراهن على ما سمى المرتهن قالوا uxlifa araahinu calaa maa sama almurtahin yani calaa khilaafi maa sama almurtahin fayuqaalu lahu ixlif ayuha araahin calaa khilaafi maa dakarahu fayaquul arraahin hada almablaq aladii dakarahu almurtahinu laysa bisaxiix wayaxlifu calaa ana rahnahu calaa ana daynahu hamsu mia calى ana daynahu hamsu mia aw aqal min hamsi mia yaxlif almuhimu yaxlifu alraahinu calى khilaafi ma ddacaa almurtahin xataa yasqط canhu zaa'id fayaxlifu maala ana daynahu laysa bialfin wa huwa khilaafu ma zacamahu lmurtahin fayaxlifu maala ana daynahu hamsumia maala yaquul uxlifa araahinu calaa maa sama almurtahin yani calaa khilaafi maa sama almurtahin wa batla canhu alfadlu aladii sama almurtahinu fowqa qiimati arahni kaana low saxat dacwa almurtahin kaana calayhi kam kaana calayhi hamsu mia alfarq liana arahna bihamsi mia wa hada almurtahin idacaa ana xaqahu alf falowlaa anahu xalafa kaana yastaqiru calaa dimati rahni kam hamsa mia ziyaadatan calaa qiimati rahni faidaa xalafa waqaal laysa daynuhu alfan wainamaa huwa khamsu mia saqada canhu alfadlu wahuwa zaa'id calaa qiimati arahn kam saqada canhu faidan xalifuhu makanahu min isqaadi hamsi miati min dimmatihi xataa yatacaadal qiimat rahni wa daynu yaqulu wabadla canhu lfadlu aladii sama almurtahinu fawqa qiimati arahni lianna arahna quwimat bihamsi mia xaqu almurtahin kama yaddaci alfun fasaara hamsu mi'a zaa'id calaa qiimati arahni faida xalafa ana xaqahu laysa alfan wa inama huwa khamsu mia asqada canhu kam hamsa mia ayib wain aba raahinu an yaxlifa ma radiya an yaxlif qiil lahu ixlif calaa ana xaqahu khamsu mia walaysa alfan kama yaddaciihi nakl ma istaaaca wain aba raahinu an yaxlifa ucdiya almurtahinu maa fadla bacda qiimati rahni aln ida nakal wama istadaaca an yaxlif yuqaalu lahu idfac ilfadla calaa qiimati rahni lilmurtahin kam zid amsa qaala lahu kam zid hamsa mia calaa qiimati rahni wain aba raahinu an yaxlifa ucطiya almurtahinu maa fadala bacda qiimati arahni ilaa huna mafhum ayib fain qaala almurtahinu laa cilma lii biqiimati arahni lakin ida qaala almurtahin ana wallah ma aclam qiimata arahni ma aclam laa atakalam can qiimati arahni laa cilma lii biha xalafa araahinu calaa sifati arahni wa kana dalika lahu xiinaidin yaxlifu raahinu calaa sifati rahni wa ana qiimataha tabluqu kada wa kada fain qaala lmurtahinu laa cilma lii biqiimati rahni xalafa araahinu calaa sifati rahni wa kaana dalika lahu faida xalafa ana qiimataha tusaawi alfan wa hamsamia maala istaxaqa hamsamia walfu muqaabil dayn mafhum fayda kullu ah xalafa aw xullifa xullifa araahin aw xalafa araahinu calaa sifati arahni wa kaana dalika lahu yani hada aladii idacaahu min qiimati arahni lahu yahbutu lahu bihada alxalif ida jaءa biاlamri aladii laa yustankar lakin laabuda an yakuna maca dalika hada adacwa macquula laa yaqul hadi tusaawi hamsa aalaaf sita aalaaf laabud an yakun fi xaddi lmacquul xalafa araahinu calaa sifati rahni wakana dalika lahu ida jaءa biاlamri aladi laa yustankar ama ida jaءa biascaar khiyaaliya waqaala hadi tusaawi kada wakada alf wa hadi laa yusawi hada aladi idacaahu fi curfi اlcaam qal lahu la laa yasir ayib qaala maliku wadalika ida qabada almurtahinu rahna walam yadachu calaa yaday gayrihi lakin hada النizaacu kulluhu wa hada alأkhdu wاraddu kulluhu fima ida kana الrahnu fii yadi اlmurtahin lakin ida itafaqa alraahinu wاlmurtahinu fi awali اlcaqdi an tuudaca alrahnu cinda amiinin gayrihima hada yaakudu xukman aakhar ida halak laa tuxsabu min almurtahin qaal wadalika idaa qabada almurtahinu rahna walam yadachu calaa yadi gayri laakin idaa wadaca calaa yadi gayrihi wahalakat faina arrahna yahlaku min alraahini fi kuli alaxwaal walaa yasqudu shayء min xaqi lmurtahin mafhuum wallahu aclam